assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo tobnaad ee kitaabka kitaab tawxiid lishaykh moxamed ibn cabdilwahaab ل baabu man jaa baabu man jaa baabu ma jaa fi dabxi ligayr illah ma jaa wy man ma <coughs> baabu ma shay ayuu baab u yahay jaa yimid fi dabxi gawricida ligayri illaahi ilaahay cid aan ahayn loo gawraco ilaahay waxaan ahayn oo loo gawraco wixii ku yimid ee kusoo arooray oo ama goodi ah ama nusuus ah ayuu meesha kaga hadlaya oo baab uu yahay macnaha waa inagii soo sheegnay oo sheekhu markii uu soo qeexay tawxiidka uluuhiyada la yidhahdo ama tawxiid lcibaada inuu ilaahay keligii subxaana watacaala uu leeyahay cibaadada oo keligii mudan yahay duudduub ahaan markii qaacidadaa layna soo siiyey ayaa waxaa la gudagalay baan idhi faahfaahintii qaacidada tafaasiishii tawxiidka ama tafaasiishii shirkiyaadka waxa shirki noqon kariyo wixii tawxiid ah ayaa marka la gudagalay marka gawracu wuxuu ka mid yahay cibaadaadka waxyaalaha cibaadaadka ah ee ilaahay loogu dhawaado subxaana watacaala ee janno lagaga raadsado cadaabna loogaga caro ayay ka mid tahay cibaadana ilaahay baa iskale baan soo sheegnay oo sidaas ay nusuustu ayaa cadaysay ayib marka ciddii ilaahay cid aan ahayn u gawracda ciddaasi waxay doonay ha noqoto ama jinni ha noqoto ama weli ha noqdo iyo awliyo ama dhagax ha noqdo ama geed ha noqdo ama qabri ha noqdo ama ruux dhintay ha noqdo ilaa akhiri ilaahay waxaan ahayn ciddii u gawracda wixii kusoo arooray gawraca macnaha laba qaybood ah marka wax la gawracayo laba qaybood wey in loogu dhowaanayo gawracan cid kale oo la weyneynayo ayaa la rabaa in loogu dhawaado wax lagaga raadinayo sida kuwaan hadda sheegno kale jinka iyo awliyada iyo qubuurta iyo kuwa loo sameeyo gowraca noocaas oo kale a ah weyaan midku sheekhu meesha kaga hadli rabo shirkiga ah gowracna waa mid caadiya la yidhaahdaayo waa midka neefka loo gowraco isagoo cunto uun loola jeedo in hilib uun laga helo ama mee ruux baa lagu martiqaadayaayo waa martiqaad iyo maamuus hilibkiisaasaa dad lagu maamuusaya laakiin ciddan laguma dhawaanayo ka noocaasoo kale a ah marka waa iska caadi waay wax shirkiyana maaha waa shay ilaahay u baneeyay addoommadiisa hilib ahaan marka looga qastiyo gawraca laakiin markay hilib ahaantaasi ujeedooyin kale la socdaan oo cid ku raaligeli ama cid aada ka cabsanayso ama cid aada ugu dhawaanayso ama cid aada ku weyneynayso markaa bay markuu shirkiga noqonay macna baabu man baabu maa shay ayuu baab u yahay jaaa yimid fi dabxi gawraca ligayri illaahi ilaahay keyrkii gawraca loo sameeyo wixii ku yimid oo goodi ah oo muxuu odhan waayey baabu maa jaa fi dabxi ligayri illaahi min ashirki muxuu u qeexi waaya ilaan way iska caddaay ilahi keyrkii loo gawracana shirka tahay muran kuma jiro tafaasiilna kuma jiro muxuu markaa uu u jasmin waayey waxa uu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin waxaa laga yaabaa inuu ula jeeday min baabi tamriini aalib ninka ardayga ah yuu doonayaa inuu maskaxdiisa iyo fahamkiisa iyo garaaskiisa layliyo oo baabkii oo aan xukunkiisii la sheegin markuu sheego adiladiina raaciyo adaa lagaaga tegi marka xukunkii bal inaad xukunka lasoo bixi karti in kalea lagu tijaabinaya macnaha culimadu aad bay u sameeyaan oo macnaha waxa weeyaan ayagoo markaa ardada ku tijaabinaya wa qawli llahi tacaala ayuu baab u yahay alla odhaahdiisii uu yihi qul waxaad tidhaahdaa nebiow ina salaatii gawracayda ina salaatii salaadayda salaadan tukanaya wa nusukii iyo gawracay neefka aan gawracayo wa wa maxyaaya noloshaydoo dhan wa mamaatay geeridayda lilaahi ilaahay bay u wada sugnaadeen allihii rabbi alcaalamiin uunka rabbigiisa ahaa uunka allihii maamulkiisa hayay maaligiisa ahaa gacanta ku hayay laa shariika cid la wadaagsana ma jirto lahu ilaahay intaa aan soo sheegay oo salaada iyo gawraca iyo noloshayda iyo geeridayda ah ilaahay lalama wadaago subxaana watacaala wabidalika arinkaasaana umirtu lay amray tawxiidkaasuna ilaahay i faray subxaana watacaala wa ana aniguna awalu lmuslimiina hogaansanayaashaan ugu horeeya inta ilaahay u hogaansantay ee amarkiisa qadatay baan kow ka ahay saadhabalay nabiga salawatulli wasalaamu caleyh malushahidku waxa weeye aayadda nebigaa la baraya salawatullahi wasalaamu aleyh waxaa lagu leey waxaa tidhahdaa salaadan tukanayo iyo neefka waxaan gawracayo xoolaa iyo noloshayda yani nolosha waxaa laga wadaa nolosha qaybaheedao kale o dhan nolosha qaybaheedao kale o dhan ama ha noqoto nolol cibaado oo ruuxu uu cibaadadiisa ku saabsan ama noloshiisa qeybta ku saabsan yani waxa weya dhaqaale ama akhlaaqda ku saabsan noloshao dhan wey noloshaydoo dhan iyo geerideyda kulli ilahay baa u taliya subxana watacala isagaa iskale maamul ahaan isagaa maamula abuur ahaanna isagaa abuuray sharci ahaana sharcigiisu ka dambeeyaayo ku maamulaya saas wey macnaa allihii uunka oo dhan rabbiga u ahaa cidina lama wadaagto cid kaleoo ilaahay gawraca la wadaagta ama salaadayda la wadaagta ama noloshayda la wadaagtahay ma ay jirto saas wey macnaa saa dhabaale nabiga sal alay aslam arrinka lay faray ee aniga lai waxyoodayna waa kaa dad inta hogaansatay baana ugu horeeya waxaa laga wadaa wa ana awalu lmuslimiin muslimiinta ummadan ayaan ugu horeeya leanna muslimiin ahaan marka la yidhahdo hogaansanayaal oo dhan nabiga waa laga horreeya xagga zamanka xagga waktiga waa laga horreeyo ambiyadii kale ka horreysao dhan muslimiin bay ahayd iyo ummadihii ka horreeyey marka haddii la yidhaahdo xagga zamanka iyo waktiga laga wadaa ummadan muslimiinteeda ayuu kow ka ahaa nebigu salawatulli waslamu caleyh oo ugu horreeyey waxaa kaloo la dhihi karaa yani waa aweliyo oo aho xagga yani mansilada iyo darajada hogaansanka anaa kowka anaa kow ku ah oo markaa waxay noqonaysaa mutlaq bay noqono xataa intii ka horreysay nabigu salawatulli wasalaamu caleyhi hogaansanida isagaa ka jirta macna rusushii kaleo dhan iyo kulli kow buu ka yahaa addoommada ilaahay maxaa yeele afdalu khalqi illahi wey salawatullahi wasalaamu caleyh maxalushaahidka marka aayaddan meeshaan ka daliishanayna ama sheekhu uu ka daliishanaya waxa weeye waa nusuki wa nusuki wuxuu ku cadaynayaa gawracu inuu cibaado yahay maxaa yeelay ilaahay baa iska leh oo cidina lama wadaagto haddii la yidhi cibaado sooma ah saas waxaynu nidhi cibaadadu waa xaq ilahay leeyahy subxaana watacaala mar haddii cibaadadii layidhi ilaahay baale cid kale wax looma gawrici karo waxaan ujeedaa gawricii ilaahay baale hadii la yidhi waa cibaado cibaadana ilahay cid aan ahayn lama siin karo subxaana watacaala saasaa macnaha uu sheekhu aayadda dalishanayay qul waxaad tidhahdaa waxaa kaloo aayaddu ay radinaysaa nimankan la yidhaahdo calmaaniyada ama laadiniyiin ba dheh calmaaniyada waxay kaga fiican yihiin laadiiniyiin bay kaga fiican yihiin waa nimankan rumaysan mabda la yidhahdo fasl diin can idawla in la kala saaro dawladda iyo diinta oo dhaqanka bulshada iyo diinta la kala fogeeyo oo diinta masaajidda lagu koobo dadka culimada diinta iyo dadka diinta rumaysanna meeshaa uun ilaahay ay kala xidhiirhayaan iyo guryaha masaajidda uun lagu koobo laakiin noloshii caamka ahayd iyo dhaqaalihii iyo dawladii iyo siyaasadii inaysan diinta wax faragelina ku samaynin halkaa inay ku xidhnaato dadka noocaasoo kala rumaysan oo u badan dadka maanta siyaasiyiinta sheegta ayay aayaddu radinaysaa oo noloshoo dhan inuu ilaahay leeyahay subxaana watacaala bay cadayn waa maxyaaya noloshaydoo dhan ilaahay baa iskale subxana wa tacala noloshaada qayb adoomo kale ay maamulaani ma jiro qayb lagu fasaxay inuu sharci kale maamulana ma jiro ilaahay maadaama noloshaada kulli uu iyada abuuray noloshaadao dhan isagaa u taliya ilahi subxana watacala sharcigiisaa u taliya ma jirto wax la yidhaahdo waana salaadana waan tukan masaajidkana waan geli dhaqaalahaygana saan doonaan ka yeeli oo siyaasada saan doonaan ka samay oo dawladda qaabkan doonaan ugu talin oo maxkamadda noocaan doonaan ka dhigi oo bulshada dhaqankaan doonaan udelin u dejinaya war noocaa la yidhahda ma jirto waa maxyaaya noloshaadao dhan ilahi baa iskale subxana watacala ilahay baana maamuli sharcigiisu ku maamulay mana qul waxaad tidhahdaa nabi ina salaatii aniga salaadayda aan tukanayo waa nusukii iyo gawracayga waxaan gawracaya wa maxyaaya nusuga waxaa la yidhahdaa yani lugatan cibaado waa la yidhahdaa cibaadadoo dhan nusug waa la yidhahdaa nusuga waxaa kaloo la yidhahdaa yani dabxu lqurbaan shay aad ilaahay ugu dhawaanayso gawraciisa xoolaha ilahay lagu dhawaanayo marka la gawracaan nasiika la yidhahda marka taasa laga wadaa sida loo badaya mufasiriinta ubadaya wanusuki waa xoolaha la gawracayo gawraca weliba caadiga meehe ee hilibka loola jeeday in la cuno un la rabe waa gawraca cibaadada ah wey macnaha ka cibaadada ilahi subxana watacaala loogu dhawaanayo sida masalan gawraca hajyiga oo kale xoolaha xajka ama macnaha waxa weeyaan cumrada loosii qaado oo kale gawraceedu masalan waxaa kamida ah masalan caqiiqada oo kale wanqalka waxaa la idhahda isagana waa cibaado waay gawraciisa la gawracayoo kale masalan yani sidoo kale waxaa iyaduna lamid a ah oo iyaduna taasoo kaleeta ah udxiyada oo kale udxiyada iyadana la gawraco bisha dulxija iyaduna waa lamid kuwaasoo kale wey wanusuki ina salaatii salaadayda wanusuki iyo gawracayga wamaxyaaya iyo noloshaydo dhan wamamaati iyo geelidaydaba lilaahi ilahay bay usugnaatay alihii rabbilcaalamiin uunka rabbigiisa ah laa shariika cid la wadaagta ma jirto lahu ilaah cidina wax lama wadaagto noloshaydana lalama wadaago salaadaydiiy gawracaygana lalama wadaago kelgiibaa iskale wabidalika arinkaasaana umirtu lay amray tawxiidka lay faray waa kaas wa ana aniguna awalu lmuslimiina hogaansanayaashaan ugu horeeya inta ilaahay u hogaansantay baan kow ka ahay oo anaa macnaha waxa weeyaan ugu hogaansani fiican waa mid ama meehe ummadan hogaansantay inteeda muslimiinta ah yaan ugu horeeyaayo ninkii ugu horeeyey xagga waktiga ilaahay u hogaansama anuu ahaa ummadan marka laga fiiriyo macnaha wa qawlihi sal ly wasalam wa qawlihi tacaala iyo ilaahay odhahdiisii bay baab u yahay fasalli tuko lirabbika rabbigaa utuka nebiow oo wanxar gawrac yani waay aayaddii waxay ahayd inaa acaynaaka alkawthar fasalli lirabbika kawtharkaanu kusiina kawtharku waa tog ama webi jannada ku yaala oo nabigeena loogu deeqay salawatullahi wasalaamu caleyh kawtharkaasaanu ku siinay adoo ka mahadnaqaya arrintaas ilaahay u tuko oo u gawrac baa nabiga leh salawatullahi waslamu caleyh maxalushaahidku marka waxa weeye fasalli lirabbika rabbigaa u tuko oo wanxar lirabbika rabbigaana u gawrac gawracu marka salaatu say cibaado u tahay buu gawracuna cibaado wey salaad loo tuka miyaad aragtay qabri weliga cid salaad qabri u tukanaysa u haddaan aragna maxaan dhihi lahay waa gaal sooma inaan dhahna islaamnimaduu ka baxay sidoo kale gawraca lamida ciddii ilaahay cidaan ahayn u gawracdaay isagoo u tukatoo kale ka dhiganta maxaa yel ilahay waa isku xidhay subxaana watacaala fasalli lirabbika wanxar naxriga waxaa loo isticmaalaa inta badan geelaa loo isticmaalaa oo dhuundhawga ah dadxigana waxaa loo isticmaalaa lo-da iyo ariga iyo kuwa macnaha cunaha laga mariyo birta ayaa dadxiga la yidhahda tan geela lagu sameeye ee macnaha dhuunta birta lagaga dhuftana waxaa la yidhaahdaa naxri baa la yidhahda haaliban saasaa loo kala isticmaalaa in mid walba midda kale meesheeda loo isticmaalana waa iska suurtagal aayaddu marka aayaddii hore lamid tahay ilah dayrkii in loo gawraco ayay diidan tahay saas way macnaha can caliyin radi allahu canhu qaal cali wuxuu yihi xadaanii waxaa ii warramay bui rasuululahi sal lay sl nabigaa ii warramay biarbaci kalimaatin afar weedhood buu nabigu ii sheegay oo igu warramay afar weedhood afar ereyo ta koobaadi waxa weeye lacana allaahu allaha lacnado oo naxariistiisa ha ka fogeeyo man dabaxa cidii gowracda ligayri illaahi alla cid aan ahayn cid aan ilaahay ahayn ninkii wax u gowraca oo uu la ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo munkaari ha ku dhacdo ta koowaad taas ta labaadi waxa wey lacana allahu alla ha lacnado oo naxariistiisa ha ka fogeeyo man lacana cidii cayda oo aflagaaday waalidayhi labadii dhashay labadii dhashay ninkii aflagaadeeyana ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo weedha saddexaadi waxa wey lacana allahu allaha lacnado oo naxariistiisa ha ka fogeeyo man aawaa ninkii duma oo hoosta gashada muxdisan nin dembiile ah nin jinaayo galay oo jaani ah oo dad dembi ka galay ninkii hoosta gashadana lacnad ilahi ku dhacdo ta afraadi waxay tahay lacana allahu allaha lacnado man hayara ninkii bedela oo dooriya manaara alardi dhulka sohdimihiisa calaamooyinka uu leeyahay dhulka la kala leeyahay iyo boosaska soohdimaha dadka udhaxeeya calaamooyinka la dhigay ee lagu garanayo ninkii bedela kaana ilaahay naxariistiisa ku dhacdo xadiidka muslim baa wariyey maxalushaahidkuna waa jumlada ugu horeysa wey man lacana allahu man dabaxa ligayr illah laba macnoba waa suurtagalo inay duaa jumla ducaa-iya tahay oo habaar uu yahay oo ruuxa lagu habaaraya inay ilaahay lacnadiisa ku dhacdo lacnaduna addarbu min raxmat illahi wey ilahay naxariistiisao lagaa xaydhiyo lagu dayriyo taasaa la yidhaahdaa marka inay habaar tahay waa suurtagaloo la habaarayo laleeyahay ninkii ilaahay cid aan ahayn u gawracay ilaahay naxariistiisa ha ka dayriyo ha ka fogeeyo kaas ha laga xaydhiyo iyo inay tahay khabar oo laynoo sheegayana waa suurtagal oo nebigu inoo warramayo oo leeyahay ninkii ilaahay cid aan ahayn u gawracdaay u gawracay naxariistii ilahay waaba laga fogeeyeyba habaarba mehe jawaaba wax dhacayba waa wax ilaahay xukmiyey subxaana watacaala oo waa laynoo warramaya un oo waa jumla khabariya jumla inshaa'iya ma aha saana macnaha waa labada macnaba waa la sheega sidaas weyaan jumladaasi marka waa maxalushaahidka kitaabka yani xadiidka loo keenay wy maxalushaahidka loo keenay labadii aayadood ee horuna waafaqsan yahay inayna cid ilahay cid aan ahayn loo gawraci karaynin <coughs> saa daraadeed ba waxaan garan karnaa khaladka weyn ee bulshada qaar kamid a ah ay samaynayaan dad culimo sheeganaya khaasatan hormuud ay ugu yihiin oo ah in macnaha waxa wey jinka loo gawraco gawraca jinka loo sameeyo oo kale waa waxaan banaaneyn mingiska iyo ardooyinka iyo ruuxa jinku markuu ku dhaco macnaha waxa loo gawracaya iyo waxaas oo dhan waa waxyaala jin loo loogu dhawaanayo sharcana wax banaan ma aha sidoo kale gawraca qubuurta lagu sameeyo ama dadka awliyada ah loo sameeyo iyaduna waa lamid sidoo kale waxaa lamid ah kuwa loo sameeyo yacni waxa weeyaan awowyada awogay baan ku xusayaa oon u nadarayaa kuwa la yidhahda iyaguna waa la mid oo noocaa iyagana loogu talagalo haddii waalidka ama ugu ha noqdo ama aababa ha noqdee wax loo bixinayo sharcigu ma diidin bal waxaa loo bixiyaa la yidhi laakiin in la yidhaahdo isagaa loogu dhawaanhaya oo awogaybu waxbaan kaga raadinaya taas bay midda la disan yahay macana laakiin isagii baa baahan oo awogaabaa wax raba oo ilaahay subxaana watacaala bal inuu wax ku siiyo neefkan iyo sadaqadan inuu wax ku siiyo waa banaan tahay wy macana laakiin shardi bay leedahayo waa inaan shay wareegta a ah laga dhigo shay sidii ciid oo kale oo munaasabad munaasabadoo sanadkiiba hal mar soo wareegto oo xilli mucayana la qabsado waa inayna noqonin xilli walba wixii kusoo bixiya bakhayl ha noqonin oo yani waalidiinta iyo waalidka sanadkii hal mar hala fiirsanin mar walba wixii kusoo gala waa xubi oo u sadaqe sidaasaa la doonaya laakin munaasabada haddaad samaysay lama rabo macna munaasabad sanawi ah taa waa la diidan yahay ayib waxaasoo dhan baa marka la diidan yahay macnaha xataa wuxuu leeyahay ninka la yihahda zamakshari ninkii laohan ninkii lahaa way kitaabkii tafsiirka muctaziliga ah wuxuu leeyahay carabtu wuxuu ka sheegaya waxay ahaayeen buu leeyahay markay guri iibsadaan ama ay guri xistaan ama ay il biyo aqotaan way gawrici jireen oo waxay u gawrici jireen munaasabadaa u samayn jireen amuu jinku idin asiibaayo jin meeshan idinka galaa guriga amuu jin kaa gala oo aada iibsatay ishan biyaha amuu jin idinka gala waxaasay u gawrici jireen wa akshaa waxaan aada uga cabsanaya dhaqamada hadda lafteeda inuu ku dambeeya halkaa inay kasoo jeedaan oo ah ruuxu markuu guri dhisto oo kale guri markaad dhisato ayaa wax la gawracaa munaasabad baa la sameeya dadkaa laysugu isugu yeedhaa way dhacdaa ruuxu markuu dukaan furanahayo kale war dukaan baan furahayaayo markaasuu munaasabad buu samayno waxbuu qaliyo ha laysugu yimaado oo war maxaa dhacayo meel baan furanaya halkaa inay kasoo jeedaan umale wallahu aclam saasaan aada uga cabsanay wax sharciga meel kaga yaalana maaha sharciga meel xataa waxa weeye dadkeena iska badaaga dadkaa khuraafaadka ku badane dadkan xataa waxa weeyaan yani tawxiidka wax ka bartay ee qaar xataa culimaa laga yaabaa shabaab xataa dalabatulcilmiga laga yaaba inay ku dhacaan oo yidhaahdaan war hebel maanta meel buu furanaya bal munaasabadda iyadaa laga qeyb galo yani waxa weye halkaa inay kasoo jeeday u badanta marka arrintaas waa arrin xaraam qaci ah waana shirki weyn oo islaamka lagaga baxo wey ilahay keyrka oo loo gawraco oo loola niyoodo xoolaha gawracooda talabaadna waxa weeyaan waalidiinta oo la caayo oo la aflagaadeeyo wax laga sheegaayo ayadana waa lacnada ilaahay bay keentaayo ruuxa naxariista ilahay in laga fogeeyo oo mu cid baa waalidkii aflagaado ula qastiyo kuba dhiiran karta inuu waalidkii caayo waa arrin aada u foolxun yani xataa jaahiliyadii aada bu u foolxumaa inuu ruuxu waalidiintii caayo saa daraaddeed bay saxaabadu ridwaan ullahi calayhim nabiga weydiiyeen waxay ku yidhahdeen oo nebi allow buu ninku waalidkii u caayi ma nin baa waalidkii aflagaado ula bareeri kara markaasaa nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu calayhi inuusan ula bereynin waa laga yaabaa laakiin sabab buu u noqon in waalidkii la caayo sabab buu u noqon oo nin buu caayi waalidkii kii waalidkii uu caayey baa isagana waalidkii caayi hooyadiibuu caayi buu kana caayi waalidkaa in la caayo marka adaa sabab u noqday wabitaali dembigeedii adaa xambaarsadayo sidii adoo caayay oo kale ka dhigantao afkaaga ula bareeray marba haddaad sabab u noqotay wey macana in la caayo saasuu nabigu ku kaaxay salawatulli wasalaamu calayh saas daraaddeed waa meeshay ka qaataan culimada fuqahadu waxay dhahdaan ina asababa bimanzilati almubaasharati fi lismi qaacidadaasay ka qaataan haddii shayga aada sabab u noqoto iyo haddaad gacmahaagaba ku samayso isku dembi wey isku dembi wey haddaad adigu sabab un unoqoto laakiin aadan samaynin iyo haddaad adigu ninkii sameeyey tahay dembigu waa isku mid waad wadaagaysaan macna isku dembi baad tihiin saasay macnaha qaacidadaasay ka qaataan midaas saddexaadi waxay tahay qaacidada yani jahiliyadii waaba lala yaabi jiray lakin hadda waabad arkiba hadda aad bay u badan tahay dad xusaad waalidiintooda aflagaadayn oo caay bal waxaaba badanba qaar badan islaam sheeganayo waalidkood naftaba ka gooyay oo dilay waa badan yihi in waalidkii dilay waa badan ama xabad ku dhuftay ama si kale u dilay ciyaadu billah marka midda saddexaadi waxa weye jumlada saddexaad nin dambiile ah ciddii soo dhaweysata ilahay lacnatiisa ku dhacdo muxdidka waxaa la yidhahdaa waa ninka jaaniga ah nin intuu dembina soo dembi soo galo oo dakana soo galay oo dad yaani waxa way xaqood wato kugu soo cararay ood gadaal marsatay ood difaacday oo diiday xaqii lagu lahaa in laga qaato oo laga goostaayo adigaa difaacaya isaga iska badaaya adigaa difaacaya way cidday lacnadu ku dhacay adiga difaacay wayaan cidda lacnada ilahi subxana watacala ay ku dhacay saas wey maana ummad marka wada malcunaa wey bal dadkan kadaata macnaha waxa weeyaan hadda wax kaloo laisku haya ma jirto war ninkan kaata dembigu iga galee hallimisoo dhiiba dembigayga aan ka goosta ama waxayga aan ka qaadi reer baa xagga dambe marsani markaasaa la wada difaac dad baa meeshaa ku baabi inta baaba'day ee difaaciisa ku baaba'day lacagdun bay la galban sidaa nabigu tilmaamaya salawatullahi wasalaamu caleyh marka waa inkaan inteeda leegu iska fogeen xataa walaalka ha noqdo halka iska istaaji marba hadduu yani xaq dad wado xaqa ha laga guto markii laga guto walaalkaa wey ta kaleeto waxa weeyaan lacana allahu man hayira manaara alardi manaara alardi waxaa laga wadaa manaarka waxa la yidhahda bimacna alcalaama yacni dhulka dadka dariska ah ee ama boosaskoodu iska xigaan ama beerahoodu iska xigaan dhulka noocaasoo kaleeta ah sohdimuu leeyahay dhulka sohdimahaasa waxay leeyihiin calaamooyin ama geedaa la dhigdhigaa ama waxaa laga taagtaagaa macnaha tiran baa laga taagtaagaa ama dhagxaan baa la dhigdhigaa ama dhulkaa la jeexaa calaamooyinka dhulka lagu kala garanaya dadka xaqooda kala soocaya ninkii bedela oo intuu tiro markaa kadib isagu inuu wax ku darsado oo dad xaqii inuu boobo isku dayaayo kaa lacnada ilaahay ku dhacdo maxaa yeele nabigu sal alay wasalam wuxuu yidhi ninkii taako wax dhan oo dhul adhaca toddobada dhul ayaa qoorta looga gelin buu nabigu salawatulli wasalaamu caleyhi maalinta qiyaamada isagoo qoorta ku ayuu imaan toddobada dhul balinkaartaasaufi marka sidaas wey maxaa yeele xuquuq dad buu dhacaya ruuxaas can caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi xadatanii rasul lah sal ly sl nabigaa wuxuu ii sheegay bi arbaci kalimaatin afar weerood buu ii sheegay macnaa afar jimluu ka wadaa ta koobaad waxa wey lacana allahu allaha lacnado ama allaaba lacnaday man dabaxa cidii gawracday ligayr illah cidaan ilaahay ahayn kula niyoodo ula qasada shaygii uu gawracayay talabaadna lacana allahu allah lacnado wey man lacana ciddii lacnada waalidayhi ciddii caydaa laga wadaa waalidayhi labadiisa labadii dhalay ta kaleetana waxa wey lacana allahu allaha lacnado man aawaa ruuxii soo dhaweysta hoosta gashadoo difaacda muxditan nin dambiile ah muxdathan haddii la yidhahdana waa riwaayo kale waa camal aan sharcigu waafaqsanaynoo ama macsiyo ah ama bidca ah ninkii difaacdo iyadana soo dhawey lacnadu ha ku dhacdo lacana allahu allaha lacnado man hayara ninkii bedela manaara alardi dhulka soohdimid soohdimihiisa calaamooyinka calaamooyinka uu leeyahy calaamooyinka soohdimada soohdimaha ku yaala wacan farid bni shihaabin wa can طaariq bni shihaab ana rasuula lahi sal lay waslam aariq bnu shihaab waxaa laga warinaya rasuulku sal lay slam qaala inuu yihi dakala waxaa galay aljannata jannada waxaa galay rajulu nin ayaa fii dubaabin fi ajli dubaab daqsi daraaddeed daqsi dartiid daqsi dartii buu nin naarta ku galay wad jannada dheh daqsi dartii buu nin nin baa jannada ku galay wadakala annaara naartiina waxaa galay rajulu nin fii dubaabin daksi darti ninna naartuu galayo baa ugu sabab noqday inuu naarta galo midna jannaduu galayo daksi baa sabab ugu noqday inuu jannada galo cajiib qaaluu waxay dhahdeen wa kayfa ya rasuula allah wa kayfa dalika ya rasuul allah rasuulka ilaahay see weeye arrinkaas see ku dhici kartaa camal yar daksi waa camal yar wey daksi seebuu janno kuugu sabab noqon seebuu se naar kuugu sabab noqon su-aashu saa wey way la yaabeen qaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam marra waxaa maray rajulaani laba nin baa waxay soo mareen calaa qawmin dad bay soo mareen dadkaasoo lahum iyaga u sugnaaday sanamun sanam dad sanam caabudaya ayaa laba nin baa soo maray oo socota dadkaa sanamka caabudaya oo laa yajuuzuhu uusan gudbaynin axadun ruuxna ma gudbayo ma dhaafayo xataa yuqariba ilaa uu ugu dhawaado lahu sanamkaa shay-an wuxuun ilaa uu ugu dhawaado dad sanam meel ku caabudaya jid ah dadka socotade marka meesha maraya nin gudbi ma jiro oo meeshaa dhaafi ilaa uu sanamka wax u gawraco waa inaad wuxuud ugu dhawaatood u gawracdo fa qaaluu markaasa waxay ku dhaheen nimankii sanamka ag joogay ee caabudayay ayaa waxay yidhahdeen liaxadihimaa labadii nin ee socotada mid ka kamida ah waxay ku yidhaahdeen qarib wuxuun gawrac wuxuun sanamkaad ugu dhawo u gawrac qaala wuxuu ihi laysa cindii shay waxba ma hayso wax alla waxaan ugu gawraco xataa digaagna ha noqotee ma hayo shimbirna ma hayo laysa cindii agtayda maahanin shayun shaygaasoo uqaribu aan gawraco sanamka ugu dhawaado qaaluu lahu markaasa waxay ku dhaheen qarib dhawow walow dubaaban daksina ha noqotee wuxuun u gawrac wax la-aan sanamka ha dhaafin wax kale haddaad weda xataa taksintaad soo qabato yani waxa wey birta mari faqaraba markaasu wuxuu ugu dhawaado gawracay dubaaban daksi buu gawracay faqalluu sabiilahu way iska sii daayeen waxay ka rabeen ba hadduu yeelay way sii daayeen fadakala naara markaasuu naarta galay baksigaa uu u gawracay sanamka ayuu naarku galay wa qaaluu waxay ku idhahdeen lilaakari kii kale waxay ku idhahdeen qarib gawrac oo sanamka u gawrac faqaala wuxuu yihi maa kuntu ma ihi liuqaribu mid ugu dhawaanaya u gawracaya liaxadin cidna shay-a waxba u gawrici maayo oo duuna allahi ilaahay ka sokaysa caza wajal cid ilaahay kasoo hadhay oo aan wax u gawrici ma jirta buui fa darabuu markaasay dhufteen oy garaaceen cunuqahu luquntiisa luquntay ku dhufteen oo way dileen wy macna fadakala aljannata sidii buu jannada ku galay kaasina jannaduu galayo taksi uu diiday inuu ilaahay cid aan ahayn u gowraco ayaa sabab wuxuu ugu noqday inuu jannada la geliyo rawahu axmed baa wariye xadiidka xadiidka taariq bnu shihaab ninka la yidhaahdo waa nin nabiga salawatulli wasalaamu caleyh inuu arkay baa loo badan yahay taqriiban <coughs> laakiin inuusan waxba ka maqlin <coughs> inuusan waxba ka maqlin saa daraadeed xadiidku waa mawquuf waa mawquufo yani alib mushahaab buu ku jooga lakin waa mawqif saxiix saxiixa wey laakin waxa waxaa kaleeto la dhihi kara waa mursal saxaabi nin saxaabiya xadiidka irsaaliyey oo nabiga wax ka maqlay salawatulli wasalaamu caleyh saas daraaddeed ba waxay rajaxayaan muxadisiinta in badan oo kamid a xadiidku inuu mawquuf yahay oo alib uu ku joogo waxaase la dhihi karaa waa marfuuc xukman mawquuf ha ahaadee laakiin xugum ahaan buu marfuuc u yahayo arrinkan oo kale waa arrin haybi ah oo aan ijtihaad iyo ra'yi ka imaan karin sidaa daraaddeed taariq inuu cid uun ka maqlay mooyaane isagu jeefkiisa kalama imaan karay waa marfuucan xukman xadiidka la yidhaahdo waa laga dhigi karaya macnaha waa noqon kara maxalu shaahidka xadiidka loo keenay waxa weeyaan gawracu inuu cibaado yahay ayaa la muujinaya ciddii ilaahay cid aan ahayn u gowracdana oo addoommadiisa u gowracdo shaygu gowracayo shay yarba ha noqdo daqsina ha noqdo daqsina ha noqdo niyada uu ku gowracayo maadaama ay niyatu taqarub tahay ugu dhowow maadaama ay tahay waxa weeyaan waa cibaado ilaahay keyrkii buu caabuday ruuxii u gowraca waxaan ilaahay ahayn haddii uu ilaahay keyrkii caabudayna cadaab buu mutaystayoo naartuu gelaya shanna ilahayna subxaana wa tacaala ma uu gelayo saas way maanaa ayb xadiidku marka yani wuxuu uu munaasab ku yahay baabka la baab alikraah baab alikraah qasabka ruuxa marka lagu qasbo gaalnimo lagu qasbo ayuu xadiidku aada munaasib ugu yahay gaalnimo haddii ruuxa lagu qasbo oo wixii gaalnimada keenayay uu sameeyo laakiin qasab iyo sandulle ku samee la yidhi ikhtiyaarkiisa uusan ku samaynina lagu qasbay ma ku dambaabaya macdaabkuu ku gelaya haddii lagu yidhahdo hadda haddaadan u sujuudin boqor hebel ama haddaadan sanamkan u sujuudin qoortaa lagaa goy haddaad u sujuuddo adoo cabsanahayo lafaha ku badbaadi aada u sujuudahay ma cadaabkaad geli maya eh. xadiidkani marka wuxuu ka warramayaa ummadihii ka horreeyey ummadeenna ummadeenna ummadihii ka horreeyey waxayna u badan tahay ummadeenna oo keliyeeta in ikraaha iyo qasabku uu ruqso u ahaa oo haddii ruuxa lagu qasbo shay macsiya ama shirki lagu qasbo oo uu shirkigii la yimaado inuusan dembi ka raacaynin oo ilaahay uu u saamaxay ummadan keliyeta iskale ummadihii hore mayna lahayn sidaa daraaddeed baa ninkani maadaama ummadihii hore ruqsada ayn haysanin uu ka mid ahaa markuu sanamka uu wax u gowraco ugu dhowaaday saasuu cadaabka ku galay ummaddan laakiin hadduu ahaan lahaa ruksuu u haysan lahaayo way u banaanaan lahayd inuu u sujuudo si uu macnaha waxa ama uu u gowraco si uu uga baxsado oo lafihiisa u badbaadiyo waxaa kutusaya qawluhu tacaala ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan gaalnimo ruuxii lagu qasbo laakiin qalbigiisu iimaan uu ku xasilo yaho iimaan ka buuxaayey kaasi dembi ma laha dembi ma laha maadaama lagugu qasbay ikraaha laba qayboodo midna waa ikraah aadan ikhtiyaar lahayn oo inta lagu soo qaaday baa sidii ul oo kale dhagax oo kaletaa lagu isticmaalo inta saa lagu qaadaa shaygii lagugu dultuuray khiyaar niyarna meli waa ikraaha ijbaariga ah waay ikraahna waxa wey waxoogaa khiyaaraad ku leedahay oo inta seef lagugula dul istaagay baa waxaa lagu yidhi haddaadan yeelin qoortan kaa goyn ikhtiyaarkaagaad ku samayni laakiin waa ikhtiyaar qasab ka dambeeyo oo la daba joogo wey oo lagu riixayo waay labadoodaba kaa hor horta waa la isku kan dambana sida raajaxa saas wey waxaa ka hadlay ninka la yidhaahdo maxamed amiin shanqiqi markuu sharxayay aayadda qur-aanka inahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abada aayaddaa markuu sharxayay ayuu wuxuu tilmaamay in ikraaha oo rukso ah oo aan ruuxii haddii lagu qasbo dembi inuusan ka asi ka ka haleelaynin ama kasoo gaarin wixii lagu qasbay ummaddanay ku gooni ahayd buuhi sidaasna adilo badan baa kutusaysa waxaa ka mid a aayaddaas xadiidkana ka mid a ummaddii hore inaysan ruksada haysanin ummaddan inay ruksada haysatana waxaa kutusaya aayaddan hadda akriyayn ilaa maa nukriha wa qalbuhu mutma'inu biliimaan waxaa kaloo kutusaya ummaddan inuu khaas ku ahaa xadiidka nabiga sal lay slam rufica can ummati alkhata'u wnisyan wama stukrihu calayh ummaddayda waxaa laga kor yeelay halmaanka iyo ismoosiiska iyo wixii ay geb ahaanta sameeyaan iyo wixii lagu qaso dembigiisa waa laga koryeelay bu nabig sal lay slam marka can ummati waxay kutusaysaa in ummaddan khaas ku ahaa oo ummadihii hore ayna ruqsada iyo arrinkaa isaga ayna haysanin macnaha saasay kutusaysaa xadiidku marka wuxuu ku fiican yahay bay leeyihiin baab likrah in lagu keeno baab likra in lagu keeno ayuu ku haboon yahay oo ninkani haddii ummatu maxamed ahaan lahaa salawatulli wasalaamu calayhi looma cadaabeen maxaa yeelay ummadeenu ruqsadaasu ilahay siiye subxana watacala iyo nicmada macnaha can taariq bni shuhaabin ana rasuula lahi sal lay slam qaala nabigu wuxuu yihi dakala ljannata jannada waxaa galay rajulu nin baa galay fii dubaabin daksi daraadi haddii marka daksi ilaahay cidaan ahayn loo gowracay gawracaa daksigaba haddii cadaab lagu gelayo oo janno lagu seegayo ragga geela geela cayilinaya ka waran ragga geela iyo lo-da cayilinaya ah oo sanadan daajinaya oo siduu u korinaya ugu talagashan sheekh hebel inuu sanad dambe qabriga ugu geeyo ka war halis wey saksi meesha laysku haystaayo geel xaggee jooga saas dakala aljanata jannada waxaa galay rajulu nin baa galay fii dubaabin daksi daraadii buu ku galay wa dakala waxaa galay annaara naartana rajulu nin baa galay fii dubaabin daksi daraadii buu ku galay qaalu waxay dhaheen wakayfa dalika saxaabadii waxay dhaheen wakayfa dalika arrinkaasi see ku dhacaya ya rasuul allah rasuulka ilaahi arrinkaa macnaha waxoogaa uga yaraysteen daksigaa la yaraaday natiijada ka dhalatayna waa la weynaatay cajab baa marka meeshaa ka timid oo su-aashaasaa yaa kasoo baxday qaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam marra waxaa soo mareen rajulaani laba nin ayaa waxay soo mareen calaa qawmin dad bay soo dulmareen dadkaasoo lahum iyagaba ay usugnaaday sanamun dad sanam leh sanamka iyo wasanka waxaa la keliyaa sanamka waa shayga la qoray oo shay loo ekeysiiyey bini aadamkaa qorayba ama dhagax buu ka qoran yahay ama geed baa laga qoray sanam baa la yidhahda waa taagan yahay wasankuna waa ka gudawan yahayo wasanka waxaa la yidhahdaa wax kastoo ilaahay kasoo haro la caabudo ama geed taagan ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama ha noqdo shay jinni ha noqdo ama mid qabri ku jira ha noqdo wasanka ka guda weyn laakiin sanamku waa inuu qoran yahay oo taagan yahay macnaha saasay kala yihin qoladaas sanam kalehoo laa yajuuzuhu uusan tilaabaynin uusan gudbaynin oo dhaafaynin axadun ruux xataa yuqariba ilaa uu u dhawaado o u gawraco lahu sanamkaa shay-an wuxuun ilaa uu u gawraco fa qaaluu markaasa waxay ku yidhahen nimankii sanamka lahaa liaxadihimaa labadii nin midkoodba waxay ku idhahdeen qarib u gowrac sanamkan oo ugu dhowow qaala markaasa wuxuu ihi laysa ma ahanin cindii agtayda shay-un shay oo uqaribu aan ugu dhawaado wax aan u gowraco ma hayso qaaluu lahu markaasa waxay ku dhaheen qarib gawrac walow dubaaban daksina ha noqde wax kale haddaad bal daksi uu soo qabo faqaraba dubaaban lafihiisa isagoo macnaha ku baxsanaya culimada qaar baa waxay lehin faqaraba dubaaban waxaa laga fahmaya ninku inuu mabdaiyan inuusan laftiisu diidanayn inuu sanamka la caabudo oo qurbadan tadaata dhawaashuhu qalbigiisana waa ka dhacday ficil ahaanna waa u sameeyey wuu la waafaqay macnaha wailaa haddii uusan qalbigiisa ka dhici lahayn looma cadaabeen saa culimaa kaga baxaya xadiidka ishkaalkiiso waxay leeyihin faqarabadaa waxaa laga fahmayaa qalbigiisuna inuu hogaansamay oo ogolaaday xubnahana uu kala yimid sidaasay odhanay haddii taas la yidhaahdo waa mid waxaase ka fiican baad moodaa in la yidhaahdo yani ninkan waxaa loo cadaabay isagoo la ikraahay ikraaha ayu ayaa uxusanaya qasabka ayaan maanic ahayn sharcigoodii sharcigii sharciyadeena ka horreyay adiladaasana kutusays faqalluu markaasay ka wareegeen sabiilahu jidkiisa way iska sii daayeen baa laga wadaa fadakala annaara markaasuu naarta galay wa qaaluu waxay dhaheen lilaakhari kii kale waxay ku dhahdeen qarib war adiguna wuxuu gawrac faqaala wuxuu yihi maa kuntu ma ihi liuqaribu mid gawracaya liaxadin ruuxna shay waxba u gawraci maayo duuna allahi oo ilahay wax anigu u gawraci maayo inuu muwaxid ahaabaa marka ka muuqata diib yani ma haysto kii horay kii hore wuxuu yihi war ma haye waxaan gawraco kana wuxuu yidhi haddaan haya xataa u gawraci maayo sinaba ugu dhawaan maayo cidaan ilaha inaan wax u gawracay ha ka yaabina fa darabuu cunuqahu markaasay luqunta ku dhufteen oo luqunta ka gooyeen fa fadakala aljanata markaasuu jannada galay rawa axmed baa axmed baa wariya xadiidka isaga macnaha dhowr arrimood baa u banaan ruuxu haddii la qasbo uu iskaga adkaysan karaa hadii la magaalo waan ku dili ama zinayso ama waan ku dili ama waxaa yeele ama waan ku dili haddii lagu yidhahdaa yani in aad wixii samayso ood lafaha ku badbaadisana waad heli kartaa inaad iska adkaysato lagugu dilan lagugu dilana waad heli kartaa taa dambaana fadli badan taa dambaa fiicano inaad ku adkaysato ilaa lagugu dilo saas way macana fiihi masaail masaa-il dhowraa ku jirta alula masalada koobaadi waxa weeye tafsiru ina salaati wa nusuki aayaddaas la fasiro oo ina salaatii wa nusuki oo soo sheegnay tafsiirkeeda athaaniyatu masalada labaad waxa wey tafsiru fasalli lirabbika wanxar aayaddaa fasirkeedana iyadana way ku jirtaa waa masalada labaad waan soo sheegnay iyadana athaalithatu masalada saddexaad waxa wey albadaa'atu bilaabid lagu bilaabay bilacnati man cid la lacnado lacnadiisa ciddaasoo dabaxa gawraca ligayr illahi ilahay cid aan ahayn ciddii ilaahay cid ahayn u gawracda lacnadiisa oo lagu bilaabo <coughs> hadalkii nabiga lagu bilaabay salawatullahi waslamu calayh yani waxa kaloo dhan buu ka weyay maaa waa shirki araabicatu masalada afraadi waxa wey lacnu man haddii xataa aada ula qadsato ilahay keyrkii aada ula qadsato waxaan ujeedaa ilahay haddaad ula qadsato hadaad ilahay keyrkii ula qadsato masalan oo inaad ugu dhawaato ugu talagasho laakin aada magaca ilahay bismi illahi ku gawracda xataa macno weyn ma laha wamaa uhilla ligayri illahi bihi haddaabad ilaahay keyrkii ugu ugu sawdayso waxaan ahayn oo bismi illaahi intaad ka dayso aad tidhahda magaca hebel iyo magaca awowgay waa xaaraam haddii magaca ilaahay aada ku xusta laakiin niyadaadu meelaan ilaahaynan ay ujeedana oo ama jinni ay ujeedo ama wadaad qabri ku jira ay ujeedo ama meel kale ay usii jeedana bismi waxba xalaalayn mayso bismi illahi xalaalaynayso haddiiba niyadii ay garab marsan tahay kelimo afka lagaga hadlay waxba xalaalanayso macana saas wey macnaa xaraam wey xoolaha qubuurta lagu qalaayo waa xaaraam cunitaankooduna waa xaaraam lama cuni karayo xaraam wey macnaha cunitaankooda hilibkooda lama cuni karay macnaha munaasabaadka bidciga xoolaha lagu lagu qala laftooda sidoo kale wey sida masala waxa weeyaan yani mawliidka xoolaha loo qalo kale lama cuni karo maxaa yili waa munaasaba aan sharcigu ogolayn wey waxaa lamida masalan yani gawraca loo sameeyo gawraca loo sameeyo masalan waxa la yidhaha agadka ruux markuu dhinto xoolaha macnaha waxa weye yani loo qalo ee laga dabaqalo waxaa ka mid a ah kuwa tacsiyada la yidhaaha ee markuu geeriyoodo macnaa laysugu yimaadee la qalo waxaasoo dhan waa gawracyo iyo macnaha qalitaamo aan sharcigu ogolaanin wabittaali in laga qayb galay masale banaan maaha lama ogola in laga qayb galo alraabicatu masalada afraadi waxa weeye lacnu man cid in la lacnado ciddaasoo lacna cayda waalidayhi labadiisa waalid caayo ciddii labadiisa waalid caayo oo aslagaadeeye in la lacnado lacnada ilaahay ay ku dhacdo naxariista ilahay laga fogeeyo wa minhu waxaa ka mida lacnada waalidiinta iyo aflagaadadooda waxaa ka mid a an talcana in aada aflagaadays waaliday arajul nin labadiisa waalid inaad aflagaadayso oo fayalcana isaguna uu aflagaadeeyo caayo waalidayka labadii ku dhashay hadaad sabab marka ugu noqday haddaadan caayi lahayn isaguna waalidiinta ma gaadheen saas daraaddeed waalidiinta adaa sabab ugu noqday in la caayo dembigu aad uduka kaa saaran yahay man saas alkhaamisatu masalada shanaad waxa wey lacnu man cid lacnadood ciddaasoo aawaa soo dhawaysta oo hoosta gashada muxditan nin dembiile ah oo dad dembi ka galay ninkii difaacda wa huwa isaguna muxditkaas alrajulu nin wey oo yuxditu soo darinaya shay-an wuxuun shaygaasoo yajibu uu ku waajibayo fiihi shayga dhexdiisa xaqun xaq baa ku waajibay xaqaasoo lilahi ilahay usugnaaday xaq ilaahay leeyahay shay uu ku waajibay ayuu ninkani la yimid masalan yani wuxuu galay masalan xad buu galay zinuu galay masalan xad baa ka waajibaysa waa xaq ilaahay leeyahy wuu cararay oo nin baa hoosta gashaday xaqa addoommada sidoo kale wey xaq addoomma leeyihiin wax uu ka laazimaya ayuu sameeyey xooluu boobay nin buu dilay nin baa hoosta gashadoo difaacay in adeerkii ama walaalkii ama saaxiibkii saas wey macanaa fayaltaji-u ninkii xaqa waxaa xaqu ka laasimay ee ka waajibay la yimid fayaltajibu markaasi wuxuu magangelayaa ilaa man cid ayuu magangelayaa yujiiruhu magangelinaya min dalika arrinkaas raasiga iyo daba socodka la daba socdo cid ka magangeliso oo ka difaacda ayuu marka hoos gelayaa oo magangeliye ahaan uu aadaya macanaa kaasoo kaleeta ayib asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye lacnu man cid lacnadii hayara badela manaara alardi dhulka calaamooyinkiisa wa hiya manaaru lardi waxa wey almarasiimu waa astaamaha allatii astaamahaasoo tufariqu kala soocayso bayna xaqika adiga xaqaaga iyo wa bayna jaariga dariskaaga xaqiisa iyo adiga xaqaaga sohdinta kala soocaysa iyo astaanta lagu kala garanayo taa inaad bedesho wey macana fa yuayiruha markaasaad bedeli bitaqdiimin wa ta'khiirin qaar baad horay usoo wadi qaarna dib baad udhigi saas wey macanaa astaamihii meesha lagu taxay ayaad qaarna horay u wadi qaarna gadaal usoo dhig si adiga meesha wax kaaga soo baxaan oo dhul aada u hesho maana asaabicatu masalada toddobaad waxa weye alfarqu in la kala farqiyo o la kala qaado bayna lacni lmucayan ruuxu gooniya lacnadiisa wa lacni ahli lmacaasi iyo dadka dembiga gelaya lacnadooda calaa sabiili lcumuum si duuduuban in loo lacnado macnaha waxa weeye waa mas'alo yani mudan in yani la xuso saas daraaddeed buna sheeku meesha uu keenay haddii la yidhi ninkii waalidiintii caaya allah lacno waxaad aragtay nin waalidkii caayaya lacnatullahi calaykum yaad dhigi kartaa nin waxaad aragtay ilahay keyrkii u gawracaya lacnatullahi calaykum yaad dhigi kartaa alshaana xadiidkii adoo daliishanayo maya waa kala gedisan tahay lacnatullahi cala alaalimiin waad dhigi kartaa lacnatullahi cala ahli lmacaasi lacnatullahi calaa man lacana waalidayhi lacnatullahi calaa man dabaxa ligayr illah si duuduub adoo tilmaantiiyo sifada uu ruuxu la yimid adoo qabanaya si duuduuban waad u wada lacnadi kartaa laakiin hebel oo la yimid oo ruux gooniya ah oo shaygii la yimid goonidiisa lacnada uguma wajahi kartid saas way macnaa waa la kala qaadi xataa dadka gaalada ah ruux gaalada waa dhida lacnatullahi cala alkaafiriin laakiin hebel oo gaal ah lacnatullahi caleyka hadhin maxaa yeelay inuu tawbad keeno ilaahayba uu islaanimo waafajiyaa laga yaaba wax badan baa suroobi kara addoonkan kaata muslimka ahee lacnadiisa laftiisa waxaa laga yaabaa inuu leeyahay acmaal kaloo waaweyn oo ilaahay tan ugu dhaafo subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inuu macnaha waxa wey tawbad keenoo kasoo laabto marka ruuxa goonida lacnadiisa iyo waxaa kala gedisan lacnada cumuum ahaan loo tuura macnaha way kala gedisanta ayib asaaminatu masalada sideedaad waxa wey hadihi lqisatu alcadiima qisadan weyn wahiya qisadaa weyna qisatu dubaab daqsiga qisadiisii waay ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weye kownuhu ninka ahaanshihiisii wey dakhala uu galay annaara naartuu galay bisababi dalika dubaab daksigaa daraadiisuu la galay alladii saksigaasoo lam yaqsidhu uusan uqastin qalbigiisa iyo niyadiisa ma ahayn ilahay keybka u gawrac bal facalahu wuxuuse u sameeyey gawraca takhalusan fakasho uu kaga fakanaya daraaddeed min sharihim sharkooda sharkooda uun ka badbaad unbuu islahaaye qalbigiisa ugama qastin naar buuna galay maxaad ku fasiri waxaa ku fasirin waa ikraah ikraahuna iyo qasab qasabkuna iyaga rukso uma ahayd looma ogolaanin alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weye macrifatu qadri shirki shirkiga qadarkiisa oo la garto fii quluubi lmu'miniina mu'miniinta qalbigooda quluubtooda dhexdooda quluubta muslimiinta dhexdooda shirkigu qadarka uu kaleey ku leeyahay kayfa sabra sida uu ugu sabray dalika arrinkaas dalika kaasi cala alqatli dilka suu ugu sabray yani ninkaasi siduu dilka ugu adkaystay oo walam yuwaafiqhum oo uusan uga yeelin calaa dalabihim codsigoodiisna uusan uga yeelin kii muslimkaa wey kii macnaa waxa weyaan waxaan ujeedaa uu diiday wey wuxuu yidhi idinku waafaqi maayo idinkana diiday dilkii arrinkaa lagu dilayeyna wuu u dulqaato wuu adkaystay intaa muxuu ka cararayaa shirkigaa qalbigiisa ku weyn shirkigaa qalbigiisa ku weyn buu marka ka cabsanaya cabsidaa daraaddeed baa ugeynaysa inuu yidhahdo naftayga gooye shirki aniga ma galeeya macana maca kawnihim iyagoo weliba ahaa ahaanshahooda weliba iyadoo ay jirto lam yatlubuu ay yihiin lam yatlubuu kuwa aan dalbin oon ka codsanin ila alcamal aldaahira camal muuqda mooye wax kale mayna ka codsanin yacni korkaa un qalbigiisa ilaan ayagu kuma jiraan qalbigiisana inuu daacad ka yahay iyo inuu ka diidan yahay awood uma ay inay ogaadaan laakiin waxay un ka codsadeen camal kore un korkaa un adugu waxaad naga tustaa un inaad macnaha sanamkan wuxuu u gowracday intaa iyagoo ka codsaday ayuu haddana diiday oo macnaha kasoo istaagay alxaadiyatu cashra alxaadiyata cashra masaladii ko iyo tobnaadi waxa weeye ina aladii midka dakala naara naarta galay muslim waay ka naarta galay laftiisa muslim buu ahaa cajiib oo see see buu macnaa muslim ku yahay liannahu maxaa yeele law kaana hadduu ahaan lahaa kaafiran gaal hadduu ahaan lahaa lam yaqul muusan dhehen dakala naara naartiibuu galay fii dubaabin tafsi daraadii buu galay saas wey waa fahm cajiiba wey macnaha waxa weyaan haddii uu gaal ahaan lahaa oo markiisii horaba gaal ahaa lama dhaheen dabsi dartii buu naarta galay ee waxaa la dhihi lahaa gaalnimadiisii iyo shirkigii hore ee uu watay qalbiga ugu jiray buu naarta la galay laakiin daksigan buu naarta la galay waxaa markiisii hore ruux muslimo toosan buu ah oo quman oo hadduu saa ku dhiman lahaa jannada geli lahaa laakiin jannadii maxaa seejiyo ka qariyay daksigan naartana wuu ka badbaadi lahaa hadduu sidii hore ku dhiman lahaaye taksiga unbaa sabab ugu noqday wey macnaha naarta inuu galo waxaa laga qaada marka inuu muslim ahayo laftiisuusan gaal ahayn athaniyatu cashrata athaaniyata cashrata masalada labiyo tobnaadi waxa weeye fiihi waxaa ku sugan shaahidun markhaati xadiidkan waxaa markhaati baa ku sugan lilxadiidi loo markhaati furaya asaxiixi ee saxiixa xadiidkan marag fur baa ku sugan oo xadiid kalu u marag furaya xadiidka kale muxuu yahay aljannatu aqrabu ilaa axadikum min shiraaki naclihi wannaaru milu dalik aljannatu jannadu aqrabu mid dhawaansho badan wey ilaa axadikum midkiin bay u dhawaansho badantao u dhowdahay min shiraaki naclihi kabtiisa indhasheeday uga dhowdahay wannaaru naartuna milu dalika waa sidoo kale shanna waxay kaaga dhow tahay kabta indhasheeda naarina sidoo kale waxay kaaga dhow tahay kabtaada indhasheeda shiraagga waxaa la yidhahdaa waa suulka kabta gadaalka hayo wey ee cidhibta la mariyo wa yani waxaa kaloo la yidhaahdaa midda farta la yidhaahdo fartan macnaha waxa wey suulka ku xigta iyo suulka dhexdiisa ka dusta ee kabta haysana waa la yidhahdaa labadaba macnaa shiraaq waa la dhihi karaa indhal wey maana marka wuxuu ka wadaa naar asbaabtii ku geyn lahayd aada bay kugu dhow dahay camal haddaad samayso inaad naarta yani camalkii naar kuugu sabab noqon lahaa waa mid aada u fudud inaad gasho camalkii cadaab ku gelin lahaana waa mid aada u fudud hadda la timaado saas way macanaa oo ninka kadaata ufiirso dabsi dartii buu naar ku galay soo ma kana jannada wuxuu ku galay dabsi dartii waa camal aada u yar waay camal aada u yar aad bay kugu dhowday marka marka naarna ka taxadar oo acmaasheeda aada uga fogo oo ka duro jannada acmaasheeda ku dadaalo ha quursanin wixii ee janno ku geynaya macanaa saasa laga wada ahaalidata casharata masalada saddex tobnaadi waxay tahay macrifatu ana camal alqalbi in la aqoonsado la garto camalka qalbigu camalka qalbigu huwa isagu almaqsuud alacdam ujeedada ugu weyn inay tahay xataa cinda cabadati lawthan xataa kuwa wasanka iyo asnaamta caabudaya agtooda camalka ay qabanayaan midka qalbiga ugu weyn midka qalbiga ayaa ugu weyn maxaa yeelay xubnaha intooda kale waxoogaa cudurdaar bay yeelan karaan haddii gacantaada wax ka dhacaan carabkaaga wax ka dhaco yani adinkaaga wax ka dhaco cudurdaar baa loo raadiy laakiin qalbigaaga wax ka dhacay cudurdaar si loogu raadiy way adag saas wey maanaa meeshan hadalkan marka waxay leeyahay uu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin hadalkan iyo hadalkii ahaa yani kawnuhu masalada sagaalaad marku sheeku ka hadlaya kawnuhu dakala annaara bisababi dalika dubaab aladi lam yaqsidhu mas'aladaa hore wuxuu ku sheegay ninku inuusan u qastin sanamka inuu udhawaado qalbigiisa ma ahayn qalbigiisa kama soo biin tanna waxaa ka muuqata inuu qalbigiisu camal uu sameeyey ahaayo camal qalbigiisa kasoo ga-ay inuu ahaa labada hadal way isburinayaan buu leeyay labadaa hadal way isdiidan yihiin ayuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin haddii sidaa fahamkaas yani waxa weeyaan hadalka sheekha laga qaadanayo uu sax yahay waa hadal daahibkiisa iska hor imaanaya oo marna ninka qalbigiisu waxri kasoo fulay oo isaga laftiisa u adeecay oo qalbiguu ka yeelay ee keliyata xubnaha keliyato la qadfay ma ahayn marna ma ahayne qalbigiisu muusan ogolaanin labada arrimood waa laba arrimood iska hor imaanay saasuu leey baabu laa yudbaxu lilahi bimakanin yudbaxu fihi ligayr illah baabun aadaakanu baabun baab wey wuxuu baab u yahay laa yudbaxu loo gawrici maayo lilahi ilaahay dartii loo gawrici maayo neef bimakaanin meel lagu gawrici maayo meeshaa meeshaasoo yudbaxu la gawraco fiihi meeshaa dhexdeeda ligayr illahi ilahay cid aan meel ilaahay cid aan ahayn wax loogu gawrici jiray ilahay wax loogu gawrici maayo baabkan iyo baabkii hore waxay ka dhigan yihiin bimasaabati wamanzilati almaqaasid walwasaa'il baabkii hore maqsad buu ahaa oo waa gawracii oo waa cibaadada lafteedii midkanna waa wasiilo oo waa meeshii lagu samaynayo cibaadada oo booskii lagu qaban lahaa cibaadada gawraca lagu samayn lahaa saas wey maana waxaa macnaha la diidan yahay meesha aada wax ku gawracayso waa inay noqoto meel aan ilaahay cid aan ahayn wax loogu yani ilahay cid aan ahayn meel wax loogu gawrici jira waa inaysan ahayn haddii meel ama qabri ama sanam ama jinni wax loogu gawrici jiray ay tahay meeshaa ilahay wax ugu gawraci xataa ilaahay daraadii niyadaadu ha noqoto qasadkaagu ha saxsanaado afkaaga iyo kelimada aad ku dhawaaqaysana bismillahi ha noqoto ha saxsanaado laakiin meeshaad wax ku gawracaysa haddii ilaahay cid aan ahayn wax loogu gawrici jiray maya saas way macanaa lama ogola wa qawli llahi tacaala ayuu baabu yahay maxaa yeelay dhowr arrimoodba waa loo diidiyo marka koobaad horta waa tashabuh gaalaa laysku shabihiyo wixii meeshan ilahay cidan wuxuu ku gawrici jiray gaalay ahaayeen gaalo tashabbuheed waa ku jiraa gaalana in laysu ekeysiiyey in la diido anaga soo sheegna waa ko masalada labaad ee ku jirta waxay tahay waa wasiilo oo shirkigii weynaa iyo gaalnimadii weyneyd ee meesha lagu samayn jiray ayay wasiilo u tahay oo laga yaabaa inay sabab dadka ugu noqoto saa daraadeed min baabi sadi daraa'ic waa ka hortag wey wa qawli llahi tacaala ayuu baab yahay ilahay odhahdiisa uu yihi nabiga lagu yidhi laa taqum nebigu ha istaagin fiihi masjidu diraar dhexdiisa istaagin abadan weliga la masjidun masaajid masaajidkaasoo usisa lagu bilaabay cala taqwa ilaahay cabsidiisa lagu aasaasay ayaa min awali yawmin maalinkii ugu horreeyey masaajid ilahay cabsidiisaba dhidibada loogu taagay ayaa axaqu ka ku xaqnimo badan an taquuma inaad istaagto fiihi dhexdiisa masaajid noocaasa xaq uleh inaad dhexdiisa istaagteen masjidu diraar dhexdiisa istaagin fiihi masaajidkaas ilaahay taqwadiisa lagu aasaasay dhexdiisa waxa ahaaday rijaalun rag baa dhex jooga raggaasoo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isnadiifiyaan wallahu allana yuxibu wuxuu jecelyahy almutahiriin kuwa isnadiifiya kuwa isnadiifiya ayuu ilahayna jecelyaha subxana wa tacala waa ayad macruufa fi suurati tawba Ehm, sabab nusuulkeedu waxay ahayd nimankii la odhan jiray munaafiqiintii ayaa masaajid waxay ka dhiseen masjidu quba agtiisa masaajidka masjid quba ay ka dhiseen masaajidkaana ujeedooyin dhowr ay kala hayan inay muslimiinta ku qaybiyaan say aayaduba sheeg muslimiinta inay ku qaybiyaan ta labaad in uu u noqdo saldhig nifaaqa iyo gaalnimadii ay faafinahayeen meel ay kula dhuntaan oy mabaadidooda ka faafiyaan inay noqoto ta saddexaad nin odayaashooda ka mid ahayo la odhan jiray abu camir alfasi abu camir raahib bay dhihi jireen ayagu lakin gadaal dambe abu camir alfasi baa loo dhexiyey oo cararay oo u galay furus waxaa jira ruub u galay oo ay islahaayeen wuu imaan doonaayo isagoo ciidamo badan wato oo ruum la socoto ayuu imaan doonaa magaalada soo weerari doonaa ayay ugu talagashanayeen inuu saldhig meeshani u noqdo oo kaasay wada xidhiidhi jireeno munaafiqiinta ay xidhiidh lahaayeen markas iyo marka xarun ay ujeedooyinka nabiga ku yidhahda salawatulli waslamu caleyh kaali noogu tuko kaali nabi noogu tuko ujeedada marka ay muujiyeen waxay ahayd waxay yidhahdeen waxaan rabnaa habeenada aada u qabow iyo yani kulaylka darad markuu jira iyo dadka dacafadee tabarta daraneen masaajidkaaga aan soo gaari karin inay kan ku tukadaan baa nebiga ugu talagalay marka bal kaali noo noogu tuko nabigu marka wuxuu u socday oo uu u diyaar garoobahayay duulaankii tabuuk markaas wuxuu ku yidhi bal waan soo laabanay markaan soo laabto ayaynu iska soo warheli wuu tegey nabigu sal lay slam duulaankii tabuk markuu kasoo laabtay oo magaalada madiina usoo fuyay ayaa marka waxaa kusoo degay aayaadka fi suurati tawba yani waa laa takun fiihi abada lamasjidun usisa cala taqwa min awali yawmin axaqu an taquuma fiih ilaa aayaadka laga bilaabo macnaa waladiina itakaduu masjida diraara wakufra watafriiqa bayna almu'miniin wairsaada liman xaaraba allaha warasuulahu min qablu walayaxlibuna in aradna ila lxusna wallahu yashhadu inahum lakaadibuun laa taqum fihi abada lamasjidun usisa cala taqwa min wali yawmin axaqu an taquuma fiih aayaadkaasa marka soo degay oo nabiga leey salawatulli waslamu calayh marna ha u dhawaanin hana ku tukanin masaajidka nabigu marka rag buu usoo diray salawatulli waslamu caleyh waa la dumiyey waa la dumiyey masjidu biraal la magac masaajidkaas marka masaajidka han ku tukanin baa nabiga leleeya salawatulli waslamu caleyh hana tegin ayib maxalushaahidku muxuu marka waxaynu ka hadlaynay wuxuu ahaa meel ilaahay cid aan wax loogu gawrici jiray yaan ilaahay wixii loogu talagashan yahay xoola ayaan lagu gawricin saasuu aan macnaha wadanay salaad bayna aayaddu ka hadlaysaa xaggee laga deliishanaya marka a qiyaas wey qiyaas wey haddiiba nabiga la yidhi salawatullahi wasalaamu caleyhi gurigan gaalnimada loogu talagalay shirkiga loogu talagalay munaafaqnimada loogu talagalay ilahay keyrkii loogu talagalay masaajidkana ay ku magacaabeen oy magac masjid u bixiyeen salaadaada ha la dhex tegin haddii la yidhaho ha dhex istaagin waxay la mid tahay meel ilaahay hayrkii ilaahay cid aan ahayn loogu cibaadaysto in aan cibaado lala aadin gawrxan cibaadadu ka mid saasaa macnaa halkaasuu ka daliishanaya waana qiyaas saxiixa wey laa taqum istaagin baa nabiga yiri sal lay slam masaajidka marka taqwada ilahay lagu aasaasay maalintii ugu horreysay lagu aasaasay mufasiriintu aad isugu khilaafsan yihiino yani waxaa loo badan yahy inuu yaha masjidu quba masjidu quba oo masaajidkaas madiina ku yaalla oo masaajidka ugu horreeyay nabigu markuu madiine galay dhisay wey maanaa intuusan masaajidkiisan la dhisin ayuu nabigu salawatulli waslamu aleyh halka masaajidka aasaasay marka fadli badan buuna leeyay salaatun fii masjidi quba ka cumratin buu nabigu yiri salawatulli waslamu caleyh masaajidka masjidu qubaa salaad lagu tukadahay cumro oo kale ka dhigan tahay sidii adoo cumro tag oo kale ayay ka dhigan tahay macana nebigu sal alay waslam yani wuu tegi jiray oo uu soo booqan jiray isagoo lugeynaya iyo isagoo gaadiid saaran intaba marka waa fiican fiicanta dadka madiina tegaya masjidu qubaa inay soo siyaartaan markay masaajidka nabiga soo ziyaartaan salawatullai waslamu caleyh aad ba ufiicanta waana sunno dadka intooda badan aysan aqoonin wey macana saas marka masaajidkaas culimada in badan oo kamid a ah bal mufasiriintu waxay u badan yihiin inuu masaajidka ayaa masaajidka la sheegayo xadiid saxiixana wuxuu kusoo soo arooray inuu awalu masjidin usisa cala taqwa inuu masaajidka nebiga yahay salawatullah waslamu caleyh waxay leeyihiin mufasiriinta qaarkood oo jamciyey isma diideyso aayaddu waa masjidu taqwa baa waxaa laga wadaa masjidu quba ayaa aayadda laga wadaa ma diideyso haddana masaajidka nabigu sal lay slam inuu yahay masaajidkii ugu horreeyey ee la aasaasay sida ka quboba uu yahay macanaa saas wey laa taqum istaagin baa nabiga yidhi sal lay slam fiihi masaajidka dhexdiisa biraarka iyo dhibka loogu talagalay abada weliga maxaa yeele lamasjidun masaajidkaasoo usisa la dhisay cala taqwa taqwo iyo alla kacabsi dusheed lagu dhisay yani qoladii dhisaysay aas aasaysay niyadooda iyo qalbigooda ilaahay dartii baa ku jiray ujeedo kale mayna wadanin tiirkiisa waxaa lagu taagay oo yani bulukootigiisa lagu dhigay ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa iyo ikhlaas masaajidkaas ayaa ah min awali yawmin maalinkii ugu horeeyey masaajidkaasi la taagay ayaa axaqu ah xaq u leh an taquuma inaad ayaa mudan an taquuma inaad istaagto fiihi dhexdiisa ood ku tukato fiihi <coughs> masaajidka dhexdiisa waxaada rijaalun rag oo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isnadiifiyaan qalbigooday nafsi nadiifin oo munaafiqnimo iyo xasad iyo cudurada qalbiga galoo dhan bay qalbiga ka dhaqeen jidhkoodana way nadiifiyaano sida xadiidka saxiixa kusoo arooray way isjeestaan sijadaas macnaha waxa way nadiifinta ka mid wallahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almutahiriin kuwa isnadiifiyu ilaahay jecel yahay wa tacala oo qalbigoodana nadiifiya jidhkoodana nadiifiyo alla jecel yahay subxaana watacaala can thaabit bni daxaak radia allahu canhu qaala wuxuu ihi nadara waxaa nadray rajulu nin baa wuxuu nadray an yanxara inuu gowraco ibilan geel inuu gawraco bibuwaanata meesha buwaano la yidhaahdo inuu geel ku gawraco yuu ku nadray fasa'ala nabiya sal lay slam nabiguu weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yihi sal lay slam hal kaana ma aha fiiha meeshaa buwaano la yidhahde nadarkaaga ku gasho inaad wax ku gowracdo meeshaa ma aha dhexdeeda wasanun sanam oo min awtaani aljaahiliyati oo jaahiliyada sanamyadoodii ka mid a kaasoo yucbadu la caabudo wax sanam oo horay loo caabudi jiray meeshaa ma ooli jiray qaala waxay dhahdeen qoladii jawaabaysay laab maya wax sanama ma ooli jirin qaala wuxu uhi nabigu sal ly slam fahal kaana ma ahaa fiiha dhexdeeda ciidun wax ciid ah oo min acyaadin ciidahooda ka mid munaasabad ciideed oo meesha ay ku qabsan jireen ma jirtaa qaala waxaa la maya faqaala rasul lah sal lay slam markaasaa nabigu wuxuu yihi awfi oofi marka binadrika nadarkaaga oofiyo samee fainahu amar iyo shani laa wafaaa oofin iyo samayni ma jirto linadri nadar la oofiyo fii macsiyati illahi ilaahay macsiyadiisa dhexdiisa ahday nadar ilaahay macsiyadiisa ah oo ilaahay lagu caasinayo in la oofiyo ma aha walaa fiima walaa nadra walaa wafaa wafaadhe oofini ma jirto linadrin nadar la oofiyo nadarkaasoo fiimaa shay dhexdii ahaaday shaygaasoo laa yamliku uusan hananaynin ibnu aadam ibnu aadam uusansan haysanin oo uusan awood u lahayn nadar lagu galayna asagana oofin ma laha oo macnaha lama fulinayo faraa laga qaadi rawaha abu daawuud baa wariyey wa isnaaduhu xadiidka sanadkiisuna calaa shartihima bukhaari iyo muslim shardigooda wey xadiidku wuxuu nafkiina ku cadyahay mas'alada uu sheekhu baabka u sameeyey oo ah meel ilaahay cid aan ahayn wax loogu gawrici jiray ilahay wax loogu gawraci saas way maana oo nin baa nadray wuxuu ku nadray meesha buwaano la yidhaahdo inuu geel ku gawraco nabigu u yimi salawatulli waslamu calayh arrinkii buu sheegay markaasaa nebigu wuxuu warsamay salawatulli waslamu calayh oo u weydiiyey meeshaasi wax sanama ma ooli jiray oo waagii jaahiliyada la caabudi jiray jaahiliyada waxaa la dadkii iyo bulshadii islaamku intuusan soo degin baa jaahiliyada laga wada wax sanama ma ooli jiray halkaas oo la caabudo oo ilaahay kayrkii meeshaa wax ma loogu gawrici jiray maya <coughs> ayib ciid meeshaas ma lagu qaban jirayo maalin huwa soo wareegta oo sanadkiiba hal mar laysu yimaado oo meeshaa wax lagu sameeyo acmaal lagu sameeyo meeshaasi ma ku samayn jireen oo ma jiri jirtay maya ciidna meeshaa kama dhici jirin mar hadday sidaas labada arrimood midna aynay jiri jirin nadarkaaga oofiyo meeshaa kusoo goorac buu nabigu salawatulli wasalamu caleyh aada ku nadartay saas buu ku yihi nadarkaaga oofi saasaa lagu yidhi maxalushaahidku marka xagee wey maxalushaahidku waxa weye nabigu sal lay slam wuxuu diiday meeshan haddii ilaahay cid aan wax loogu gawrici jiray sanam ama keyrkii wax loogu gawrici jiray ilaahay waxa ugu gawricino meesha ha ka dhexaysinin wixii ilaahay loo gawracayay iyo wixii ilaahay keyrkii loo gawrici jiray isku meelayayna noqonin kala duwa saas wey macna kala duwa oo yani waxa weye ka durki yayna noqonin mar naba meel ilahay keyrkii wax loogu gawraci jiray subxana wa tacala <coughs> hadday labada arrimood midna ayna lahayn nadarkaaga oofibu ku yidhi maxaa yeelay oo taa hore maxaa laygu diidi haddii meesha yani qabri bay ahaan jirtay oo qubad bay ahayd oo waxbaa ilahay keyrka wax loogu gawraci jiray maxaa laygu diiday inaan nadarkayga aan ku fuliyo waxaa lagugu diiday waa macsiyo nadar macsiya wey nadarka macsiyadana lama fuliyo waxaa kaloo la fulinin haddii ruuxu uu ku nadro wuxuusan awood u lahayn nadarku waa shardi wey shardi inaad tidhahdo ilahay haddaad waxaa isiisa waxaa shardiga ah inaan waxayga waxaad sameey nadarka kaasaa la yidhahdaa macana haddaba waxaa helo inaa waxaa iyo waxaa la imaan inaa waxaa iyo waxaa bixiy nadarka kaawa nadarka marka asalkiisa waa makruuh markuu ugu yahay marka hore inaad nadar gasho waa makruuh oo aada nadarba samayso xataa ilahay u samey xataa ka ilahay a u samaynaysa waa makruh maxaa yeele nabigeena sal lay slam wuxuu yihi yani waxa weyaan inamaa yustakraju min albakiil laa ya'ti bikhayrin inamaa yustakraju min albakiil khayr lama ma keena bu nabig uri salawatullah waslamu caleyh qadarka ilaahay nadar waxba kama bedelo ilaah haddaad xoolo isiiso nadar waxaan ku gelahayaa in aan boqol kiiba konton sadaqaysto xoolo ilahay uusan kuu qadarin nadarkaasi kuu keeni maayo khayrna kuu keeni maayo laakiin ninba khayl ah oo gacan adag oo wax bixin waayo unbu nadarku wax kasoo saaraabuu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh nin aan si kale wax u bixinin ayaa nadarkaa markuu galo uu nadarku wax ka keenaayo wax kasoo jabjabaa saas way macana xadiidkaas iyo xadiid kaleeto waxaa laga qaadanayaa nadarka gelitaankiisa horada inuu shay la nacib yahay sharcigu waa nacib yahay waa makruuh lama jecla culimada qaar waxay leeyihin waaba xaaraamba oo taxriim bay gaadhsiinayaan waa gelitaanka hore haddiise laakiin aad gasho waajib waxaad kugu noqonaysa inaad fuliso hadduusan laba mid ahayn nadarka waxa aad gashay hadduusan macsiyo ahayn oo sharciga uusan ka hor imaanayn oo ilaahay aadan ku caasinaynin waa shardi koobaad hadduu waxaad ilahay ku caasinaysa uu yahay fulin mayso nadar waxaad ku gashay inaadan walaalkaa oo muslima weligaa la hadlin waxaa nadar ilahay inaadan weligii allaha kula hadlin saas wey nadar waxaad ku gashay haddii ilaahay uu xoolo ku siiyo ama uu qori ku sahla ilahay hadduu qori gacantaada soo geliy nin muslima inaad ku disho abadan ma fulinaysa laakiin kafaaro ma ka laasimaysaayo ma kafaara lagaa rabaa kafaaradii dhaarta oo kale ah mise xumo lagaama rabo miya xadiis baa ku cad nadarka macsiyada ah in layska rabo kafaaradii dhaarta oo kale xadiis noocaasoo saxiixa jiro nabiga ka sugan salawatulli waslamu caleyh waxaad ka kafaara gudano kafaaradii dhaartao kale noocaasoo kale ad imaanaysa macana waxaa kaleto isagana uusan laazimaynin nadarku haddii uu yahay shay aadan awoodi karayn masalan oo sharcan baadan u awoodi karayn xoola ninna yahay baa waxaad tidhi ilaahu waxaad igu ogaato haddaad waxa ay siiso neefka hebel la yidhaahdee nin hebel uu leeyahay inaan gawraco oo maadaale lacago gawraca fima laa yamlik wey sharcan adigu meli ama meehe qadaran baadan awoodi karino qadarkaan kuu saamaxayninba oo awooddaada ficilka awooddaada maba haba oo waxaa tidhi ilaahay waxaa nadar iga ah haddaan waxa iyo waxaa helo inaan hawada duulo oo miyaa duuli kartaa anoon yani waxba fuulin inaan duulaa iga nadar igu ah awooddaada ma ah sharcan wa qadaran labadooda midna haddaadan awood haynina nadarkaasi fulin maysa maxaad la imaan laakiin kafaaratu yamiin baad la imaanaysa kafaaradii dhaarta ayaad la imaan ood ku kafaara gudanaysa macana ayib can thaabit ibni baxaakin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi nadara waxaa nadray rajulun nin baa nadray an yanxara inuu gawraco ibilan geer bibuwaanata meesha buwaana la yidhahdo inuu ku gawraco <clears throat> fasa'ala nabiya sal ly sl nabiga ayuu weydiiyey yani ma ku gawrici karaa budi nabi allow ma fuliyaa nadarkaas buwana waa meel macnaha waxa weeyaan mila yambuc meesha hadda la yidhaha ayay ka yaraa dhanka ka tahay bay leeyihi meeshaasi ka agdhowdahay fa qaala markaasa wuxuu ihi hal kaana fiiha dhexdeeda ma ahaan jiray meesha wasanu sanam oo min awsaani ljaahiliya jaahiliyada sanamyadeedii kamid a ah, kaasoo yucbadu ma jiri jiray qaala waxay dhaheen laa maya qaala nabigu wuxu uhi sal ly slam fahal kaana maaha fiiha dhexdeeda ciidun wax ciid ah oo min acyaadihim ciidahooda kamid ah ciid waxaa la yidhahdaa sideedaba waa wixii laga cadeeyo yani ciidna waxaa la dhihi karaa shaygu marku dhowr arrimood la yimaado horta waa maalin waa wakti sanadka ka mida maalin sanad ka a ko maalinkaa waa laysu yimaadaa oo waa waa la kulmaa markii laysu yimaado maalinkaa la yaqaano ee sanadka laga yaqaanana acmaal mucayana la sameeya cibaadaad iyo caadaad bale intaaba saddexdaa tiir haddii laga helo shaygu waa waa ciid wey shaygaad samaynaysa waa ciid sidaa daraaddeed mawliidka waa ciid wey oo yani lmicraaj oo la sameeyo waa ciid wey laylatlxukm wax la yidhahdo la sameeyo waa ciid waay maxaa yeele waa xilli zaman dadku ay dejisteen soo wareegoo la caadaystay la kulmo oo laysu yimaado acmaal mucayanana la sameeyo saddexdaa tiir haddii laga helana shaygu waa ciid sidiisaba ciidna ma jirto sharcigu saddex ciidood buu leeyahay labadaa waaweyn iyo midda maalinta jimcada macna saas marka meesha ciidda aan sharciga ahayn lagu qabsado ayadana laguma qabsan karo oo laguma samayn karayo laguma samayn karayo yani iyadana cibaadaadka iyo waxyaalaha ilahay loogu dhawaanayo laguma samayn karayo maxaa yeele waa meel gaalo lagu bartay iyo dhaqankooda waa laga fogaanaya macna dhaqankoodii oo kale lagu samayn maayo caadatan waxaa ahayd meesha ay ciidda ku samaynayaan inay gawrac ku sameeyaan oo ciiddu waxay wadataa xoolaa la gawrici jiray meesha ilahay keyrkii hadii loogu gawrici jirayna ilahay loogu gawrici maayo saas way maanaa ayib qaalu lakin hadday ciid iska caadiya tahay meelay isugu soo ururaan oo isugu yimaadaan lakin ayna waxba ku gawrici jirin oo kale ama cibaadaadkooda ay ku samayn jireen gaaladu oo kale waa ka gadisan tahay saas way maanaa yani meesha waxaa ka dhalanaysa su-aal oo kale masalan hadda meelaha kaniisadaha oo kale ma lagu tukan karaa waa su-aal aada laisu weydiiye wy ma lagu tukan karaa hadda laisma weydiiye waxa laisweydiiya iskuullaha ku yaala ingiriiskaiyo laga barbarto wax ma laga baran karaayo waxbarasho daraadeed kaniisada ma loo geli karaa mise waxa weeye sida meeshaas uu nebigu sheegay ee lagu cibaadaysan jiray ee watanka lagu caabudi jiray yaa lagu gawracin layiga oo kaleetay ka dhiganta kaba dhigna isku mid maaha isku mid maaha kaniisada iska daa in waxbarasho loo gale salaada xataa lagu dugan karaa bay culimadii salafku leeyihi cumar bn khadaab radi allahu canhu iyo rag uu ku jiro saxaabada ka mida way ruqseeyeen ragna shuruud bay ku xidheen shuruud mucayanay ku xidheen in lagu tukan karana waxaa kutusaya nusuustaa kutusayo cumuumka nusuustaa kutusaya ko waxaa ka ah qawluhu sal alay wasalam wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa dhulka oo dhan waxaa la iga dhigay bu nabigu sal lay waslam meel aan ku tukado oon ku dahaaro qaato meel alle meeshii salaada idinku qabato ku tukada intii ay nusuustu soo reebtay mooyaane oo sida masalan macaadinul ibil geela sabadiisa iyo xeradiisa iyo meelaha noocaasoo kaleoo sharcigu soo reebay mooyaane oo nas loo haya mooye dhulka inta kasoo hadhay oo kaleo dhan waa lagu tukan karaa xadiidka cumuumkiisaa laga qaadanaya selafkuna waa fatwoodeen saxaabadii qaar ka mida waa fatwoodeen sidaas oo maxay ku kala gedisan tahay haddii aad tidhaahdo gawracan la samaynahayo ee la yidhi meeshii wax lagu gawrici jiray lagu gawricin iyo kuwa salaaday ku tukanaya iyo salaadan anigu ku tukanaya maxay ku kala gedisantao isku mid maa waa kala gedisan tahay taa gawraca camalka uu gaaladu ku samayn jireen iyo camalka adigu aada samaynaysaa isku mid a ah daahirka oo waa gawrac iyo gawrac saa daraaddeed waa isu egyihiin tan laakiin waa ka gedisan tahay oo salaada iyagu tukanayaan iyo ka tukanayso way kala gedisan yihiin waa kala tageen marka isma shabahaan kawga waxay ku kala tegayaan dhankaad usii jeesanaysaan ayaguna meel kale ujeesan adiguna qibladad ujeesa adigu armihi masaladaasi yani culimadii salafka rag badan baa fatooday ibnu taymiya majmuuc fataawa ayuu kaga hadlay ninkii doonaya ha raajiciyo haddii marka salaadiiba laga hadlayo oo salaadii ma lagu tukan karaa mise laguma tukan karaya laga wada hadlayo waxbarasho ma loo geli karaay war yaallaba ma aha murankeedaba maba yaalla middaa iyada waa iska banaanta sidaas wey macana in la galo macnaa wax laga soo barto hadday waxbarasho taallo wey waa laa maanica salaadii baa laga doosanya maxamed iyo cibaadadii waxyaalaha iska caadiga ah dhib ma laha marka saas wey macana ayib sidaa waxaa odhanaya sidoo kale oo macnaha uga hadlaya ninkii doonana u laaban karaa sheekhu ibn cuthaymiin kitaabkiisa alqowl mufiid wuxuu leeyahay loogama qiyaas qaadan karo xadiidkan asalaatu fi lkaniisa kaniisadoo lagu tukado xadiidkan loogama qiyaas qaadan karo leeyahy ciddii doondoonta iyadana waa u laaban kartaa ayib qaala wuxuu yihi fahal kaana fiha ciidun wax ciida ma ahaan jirtay oo min acyaajin ciidahooda ka mid a qaala waxay dhadeen la faqaala rasul la sal lay sl nabigu wuxuu yihi awfi fi oofi oo fuli binadrika nadarkaaga fuli nadarkaaga fuliyo samee wey macnaha waxaad ku nadartay la imow maxaa yeelay fainahu inahu amarkii shanigu wuxuu xaalku wuxuu yahay laa wafaaa a fulini ma jirto linadri nadar la fuliyo fii macsiyati illahi nadarkaasu macsiyada ilaahay dhexdiisa ahaaday nadar macsiyo ilaahay ah lama fuliyo waa la daayaa waa laga wa wa yani waa waa laga tagaa fulintiisa saasaa waajib ah ayib walaa fiima walaa wafaaa oofini ma jirto linadri nadar la oofiyo nadarkaasoo fiimaa shay dhexdii ahaaday laa yamliku uusan hanan karin ibnu aadam ibnu aadam wuxuusan awooddiisa lahayn oo sharcigu u diiday ama ma ahe qadaran iyo awoodiisi macnaa tabar buna uhayninba sidoo kaleeta wy rawa abu daauud baa wariy isnaaduhu calaa shartihima lagama qaadanayo jumladaa dambe ruuxu wuxuu shaqayn karo oo hadduu dadaalo la imaan kara hadduu ku nadraayo waa inuu fuliyo wey macnaa masalan xoolo ma haysatid laakiin waxaa tii ilah haddaad xoolo hayso isiiso intaasan ka bixin hadda hadda ma haysatid nadarkaasi luquntuu kaa fuuli saas way macana fiihi masaail baabkan masaa-il dhowra ku jirta alula masalada koobaad waxa wey tafsiru qawlihi odhaahdiisa oo la fasiro ilahay odhahduu yihi laa taqum fiihi abadan oo la fasiro aayaddaas athaaniyatu masalada labaadi waxay tahay ana almacsiyata macsiyadii qad tu'asiru inay saamaysaa laga yaaba fi lardi dhulka wa kadalika sidoo kale aaacat daacadiina way saamaynaysa dhulka macsiyada lagu samaynayo dhulkiibay raad ku reebiy reebiyo saamayn ku yeelanaysa meesha macsiyada ilaahay lagu sameeyaay waa dhulka qaybihiisa xun wey dhulkii wey saas daraadeed buu nabigu sal alay waslam wuxuu yidhi yani dhulka ilaahay waxa ugu xun suuqyada suuqyadaa ugu xun ugu liita saas way maana waxaa ugu fiican masaajida ugu fiican oo kulligood wada dhul bay ahaayeene maxaa xumeeyey waxaa xumeeyey kana xumaanta lagu sameeyaa badan kanna wanaagga lagu sameeya saas way maanaa marka wanaagga iyo daacaduna saameyn bay dhulka ku leedahay macsiyaduna dhulka lagu sameynaya saameyn bay ku leedahay saas way maanaa taasaa laga wadaa laakin waxaa ka diyabu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin waa marka camalka iyo makaanka makaanka iyo camalka aada samaynayso markii ay midoobaan oo isku mid yihiin marka way markay mamnuuca tahay masalan camalkaad samaynayso camalkii meesha lagu samayn jiray ee jaahiliyadu samayn jireen ama gaaladu sameeyaan waxa wuxuu ahaa matalan gawrac adiguna gawraca laftiisii baad samaynaysaa meeshiina waa midooday itixaadu lmakaan walcamal markii ay tahay markaasay mamnuuc laakin ida itaxada almakaanu wakhtalafa alcamalu waa jaa-is bu leeyahy maxaa yeele isma eka markaa waataan hadda sheegayno kaniisadoo kale wey yani meeshii baa isku mid oo meeshan cibaaday gaaladu ku sameeyaan adiguna cibaadaad ku samaynaysaa laakin cibaadadii isku mid maaha taa kale waxay kaga gedisan tahay cibaadadii baa isku mid oo daahirka gawrac iyo gawraca saas wey maana saasoo kale markay noqotay xaaraam tahay buu leeyahay laakin hadday cibaadadu kala gedisan tahay hunaa tashabuh ma jiro isuma eka saasaana lagu baneeyay buu leey masalada iyada ayib ahalidatu masalada saddexaad waxa weeye radd lmas'alati mas'aladii in la celiyo almushkilati ee ishkaalka lahay waa mas'alada bushiga leh masalada fahamkeedu qarsoon yahay baa laga wadaa mushkilada ila almas'alati mas'aladii in loo celiyo albayinati ee cadday mas'alo qarsoon oo iyo garshadeedu qarsoon yahay in la celiyo oo loo celiyo ila almas'alati albayinati mas'aladii caddayd in loo celiyo tu kaloo cad in loo celiyo liyazuula suu u baabo alishkaalu bushiga iyo faham darada meesha soo galay si looga baxo macnaha ishkaalka waxaa la yidhahdaa waa bushi kugu dhasha shayga markaad maqasho ayaad macnaha waxa weeyaan fahamkaaga ayaa wada gaari waayo ayaa intuu wada gaari waayo yay meele kaa qarsoomayaan markaasaad su-aalo isweydiinaysa ishkaalkaa la yidhahda marka waxaa laga wadaa oo tan ujeedadiisu ay tahay markuu nebigu reebay salawatullahi wasalaamu caleyh gawraca oo uu yihi yani lacana allahu man dabaxa ligayr illah gawrici marka la reebay ayaa ninkan haddii la odhan lahaa nebiyow meesha buwaano la yidhaahdo ayaan ku nadray inaan ku gawraco ha ku gawracin haddii la dhihi lahaa ishkaal badan baa ka dhalan laha oo maxaa laigu diidan yahay salo maxaa macnaha lo diidan yahay oo laigu fasaxi lahay markaasaa nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuu caddeeyeyo wuxuu mas'aladii u celiyey mid aan ishkaal lahaynoo meel ilaahay qeybkii wax loogu gawrici jiray in loogu gawracay ma banaanoo waa macsiyo masaladaasoo iska cad buu ku celiyey macnaha oo tii ishkaalku ka dhalan karay wuxuu ku caddeeyo ku celiyey tii iska caddayd macnaha halkaas macnaha yuu ka wataa ayib araabicatu masalada afraad waxa weye istifsaalu lmufti ninkii oo jawaabayo diinta jawaabteeda bixinayay inuu faahfaahin dheeraada weydiiyo ciddii su-aasha weydiisa idaxtaaja xtaaja hadduu u baahdo wey ilaa dalika arrinka ninka oo jawaabteeda su-aasha diinta la weydiinayo ee sheekha ah ee ka jawaabaya haddii uu u baahdo inuu su-aalo dheeraada weydiiyo ruuxan su-aasha weydiinaya inuu weydiin karo maalan jawaanibta qaar ilan masalada ruuxu markuu caamaya khaasatan uusan garanaynin masalada jawaanibteeda xukumkeeda saameynta ku yeelanaysa inta badan ma garan karo saa daraaddeed dhinac walba oo xukumkeeda ka qayb qaadan kara xalaal iyo xaraam midku dooni ha noqdee waa inuu ninka muftigaa ka dhergo hadduu u baahan yahay wey oo masaladu ku xidhan tahay jawaabteeda waa inuu yidhaahdo taasi ma jirtaa taasise ma jirtaa taasusay u jirtaa markuu su-aalihiisa ka dhamaysto kadib oo say wax jiraan u ogaado ayuu jawaabta markaa bixinaya saa daraadeed buu nabigu sal lay slam ninkii markuu yihi buwaano meesha la yidhahdan ku nadray inaan ku gawraco ixtimaal baa meesha soo geli kara meesha buwaano la yidhahda nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi markaa inay sana wax hore lagu caabudi jiray iyo waxyaalahaasuu weydiiyey hadday jiri lahaydna waa ka reebi lahaa nabigu salawatulli waslamu aleyh ixtimaalaadka noocaasa marka ninka muftiga inuu macnaha dadka weydiiyo ee diinta ka jawaabay faahfaahin dheeraada waa inuu weydiiyo hadduu u baahdo wey macnaha hadduusan u baahnin jawaabta toosu bixinaya oo su-aashaa dhamaystiran su-aashaa waxayba dhamaystirtayba jawaanibtii loo baahnaa toos buu jawaabta ubixinaya marka saas ayib alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye ana takhsiisa albuqcati meel in lagu gooni yeelo binadri nadar lagu gooni yeelo laa ba'sa bihi dhib ma laha idaa khalaa haddii uu ka manaado weeye meeshaasi min almawaanici waxyaalaha diida nadarka fulintiisa macnaheedu waxa weeye in aad tidhaahdo nadar waxaan ku galay haddii ilaahay waxaa iftiiyo in aan masaajidka xurmada ladi xaramka neefka ku wanaago ama masaajidka nebiga sal lay slam ama magaalada gaarisa madhe ama nairobi inaan ku gawraco meel gooniya inaad ka sheegto faldi gooniya aan lahayn oo nadarkaaga aad ku xidhaay dhib ma laha basi ma laha laakiin meesha waa inaadan wuxuun ka hunguriyeyneynin oo aadan wuxuun ka dugsanayninoo fadli dheerood ay leedahay iyo waxbaad ku xidhan iyo meel hore oo wax lagu gawrici jirayna aysan ahayn oo ilahay keyrka wax loogu gawrici jiray mawaanicda noocaas oo kaleeto iyo macsiyada hadday ka madhnaato inaad meel gooniya oo iska caadi ah aada nadarkaaga ku xidhaayo dhib ma laha wy ayib maxaa yidhi nabigu sal alay slam markuu hubsaday inuusan mawaanicdii inay meesha ka maqan tahay awfi binadrika ku yidhi nadarkaaga oofi oofinta nadarku waa waajib laakiin meeshii uu ku nadari lafteeda inuu ku oofyahay waajib ma ah way u banaan tahay meel kale inuu ubedelo macnaha saas wey asaadisatu masalada lixaad waxa wey almancu minhu in laysu diido nadarka oofintiisa idaa kaana hadii uu yahay fiihi meesha nadarka lagu oofinayo wasanun sanam oo min awsaani ljaahiliyati jaahiliyada sanamyadeedi ka mid walow bacda zawaalihi xataa sanamkaasi markii uu meesha ka zuulay kadib ba ha noqon waa horuu ooli jiray waa laga tirtiray waa la jajabiyey way ka guureen waa horaa meeshan taata ilahay keyrkii wax loogu gawraci jiray laakiin hadda looguma gawraco maya xataa lama ogola hadduu xataa ka zuulay oo meesha laga laga kaxeeyey oo hadda aan cibaadadaa lagu samaynin lama ogola xataa xagee laga qaadanaya xaggee xadiidka laga qaadanaya ha wuxuu ku yihi fahal kaana fahal kaana ma ahaan jiray wey saas way maana fahal kaana fiiha ciidu min acyaadi kaanadu waxay faaidaysaa wax hore shardi maa hadda inuu yaala wax hore hadduu ahaan jira xataa meesha laga qaaday saas way waxaa kaloo laga qaadanaya jawaabta ninka saxaabiga saas way maanaa ayib asaabicatu masalada toddobaadi waxa weye almancu minhu in laysu diido nadarka oofintiisa idaa kaana haddii uu yahay fiihi dhexdiisa ciidun ciid haddii ay ahaan jirto oo min acyaadin ciidahooda ka mid walow bacda zawali asaaminatu masalada sideedaad waxa weye anahu laa yajuuzu ma banaana alwafaau oofin bimaa shay in la fuliyo ma banaana nadara uu ku nadray fii tilka lbuqcati buqcadaasi ilaahay ayrkii ilaahay cid aan ahayn wax loogu gawrici jiray haddaad ku nadarto nadarkaasi ma banaana in la fuliyo maxaa yeelay liannahu nadru macsiya maxaa yeele waa nadar ilahay lagu caasinayo waa nadar ilahay lagu caasinayo ayb ataasicatu masalada sagaalaadi waxa wey alxadaru digtoonaan laga digtoonaado min mushaabahati mushrikiin gaalada in la shabaho bi acyaadihim ciidahooda walow lam yaqsidhu hadduu doono yuusan uqasinba xataa haddaadan u qastin oo adoon u qastin aada waafaqdo ciidahooda waa laga waa lagu diidi daahirka xataa ha yeeli qalbigaagu uisan la jirin haddaba laakiin daahirka xataa ha ka waafaqino ciidahooda marnaba inaan muujino wax inoo banaan maaha farax kuwan maanta maalmaha ku jirno o kalaa kamid a ah, kuwa hadda soo dhaafnay yani christmaski iyo baashay yani sanadkii cusba waxay yidhahdaan new yeaga iyo waxaasoo dhan munaasabaadka ay leeyihiin oo dhan iyo maalmahan kadaata dawlad baa qalatay iyo dawlad baa kuftay iyo yani waa maalintii haweenka iyo waa maalintii ciyaalka iyo waxaasoo dhan wax inagu yani ciid inoo ama ah gaalay ciid u tahay hadday gaalay ciid u tahayna wax yar waa inaan laynaga garanin oo inaan ku weynaynin kala qayb qaadanayna idinka idinla jirtaan wy maana saas saa daraaddeed markay ku yidhaahdaan yani waxa weeyaan sanad wanaagsan markay ku dhahaan aday kuu tahay ani animaa saas maana way inoo wada tahay bay kudhi ficlan laakin aday kuu tahay annaga macnaha ciido kala leenahay maxaa yeele ciidaheena ayaguba nalama wadaagaan inaad macnaha waxa wey carruurta loo xidho dharku quruxsan iyo aad baad ula yaabay hadda markaad shaaricda arag shawaaricda arag yani waxa wey xataa aswaaqdaad ka dareeni suuqyada xataa camiraada lagu sameeyey iyo qaabka iyo waxa kale ordahaya iyo muslimiinta laftooda ciidday dhinac kaga jira waa la diidan yahin lama ogola waxaa sharcigu ma ogola ayib alcaashiratu masalada tobnaadi waxa wey laa nadra nadar ma jiro fii macsiyatin ilaahay yani laa nadrda waxaa ka fiican laa nadra fii macsiyatin hadii la yidhahdo macnaheedu waxa wey nadar macsiyo maba guntamayaba saasay noqoni waxaase ka fiican in la yidhahdo laa wafaa linadrin fii macsiyatin saas maana sida xadiidka lafdigiisaba ku yimi masiy nadar macsiyo lama oofinayo lama fulinayo macnaha alxaadiyata cashra laakiin inuu guntamiyo inuusan guntamaynin waa masale khilaafiya nadarka macsiyada ma guntami mise guntami maayo waa masale khilaafiya alxaadiyata casrata masalada ko iyo tobnaad waxa weye laa nadra nadar ma jiro libni aadam ibni aadam nadar ma laha oo wax nadara umaba dhicinba fii maa shay fii maa shay nadarkaasoo fii maa shay dhexdii ahaaday laa yamliku uusan hanan karin ibni aadam wuxuusan hanan karin oo gacantiisa ku jirno awood uusan ulahaynna nadar ma guntamayo ma asaxayo waa mid ama ma ahee nadarkii uu ku galay ma fulinayo oo lama u imaanayo wuu ka baxaya wy maana walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuh